بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد أقسام الاسم الظاهر اسمك ظاهر كأقيبه سي أيين هلكن كقادن دونا اسمك ظاهر كي علم وحو أقيب سما سيديد قيبود أيو أقيب سما سيديد قيبود أقيب سما أيين هلكن كواركينا واسمك ظاهر كأها ismiga si guud waxaynu u qaybinay saddex oo daahir iyo damiir iyo mubham baynu u qaybinay damiirka waynu soo dhammaynay isaga oo lixdan qaybooda ayuu cashirkeennii hore ayuu ahaa daahirkana sideeddiisii qaybood ayaynu hadda halkan ku arki doonaa haddii ilaahay yidhaah insha allahu tacaala aqsaamu daahir ismiga daahirka ah qaybihiisii ismiga daahirkii saddex buu u qaybsamaa waxaa la yidhaha inuu mufrad yahay iyo inuu musane yahay iyo inuu jamac yahay saddexdaasaa marka hore loo qaybiyaa ismiga daahirka ah waa mufrad wixii keli kutusaya waa musane wixii laba kutusaya waa jamac wixii laba wax ka badan kutusaya haddaba jamcu keligii afar buu noqdaa waa jamc mudakaru saalim iyo jamc muanasu saalim iyo jamcu tagsiir munsarifa oo tanwiin qaata iyo jamcu tagsiir hayru munsarifa oon tanwiin qaadan jamcii keligiibuu afar noqday mufradkuna keligii saddex buu noqonayaa waa mufrad munsarifa iyo mufrad hayru munsarifa iyo asmaa lkhamsi asmaa lkhamsuhu mufradkay ku jiraan oo marka abuuka lagu idhaa aabbaha aabbuhu dee waa qof kudha weeyaan sidaynu dareemayno kolkaa saddexdaa mufradka ah iyo sidaynu garanayno afartaa jamaca ah iyo musanaha oo xabad qura ah halkan ayaynu ku arki doonaa sideeda ismigii daahirka ahaa marka hore saddex buu noqday waa mufrad iyo musana iyo jamac mufradku keligii baa saddexa mufrad munsarifa hayru munsarif asmaaulkhamse musannuhuna waa xabad waa afar jamcuna kelidiibaa afara sideeddaa qaybood oo ismu daahira la yidhaah ayaynu halkan keenaynaa faa'iidada culima ismigan daahirkaa ah, ku jiri doonta biidni illaahi tacaala ama aynu ismigan daahirkaa ka qaadan doonaana naxwaha marka la joogo ismigaa daahirkaa ayaa in badan soo noqnoqon doona waayo haddii faacil loo baahdo sideeddaas qaadan doonaa damiirkana waynu qaadanaynaa dee sideedani rasmi waa inay xoogay u bataan haddii aynu u baahano icraab sideeddaas qaadanayna xagga asmaada haddaynu u baahano naaibu faacil sideedan waa inaan qaadana inkastoo damiirkii mubhamkana la qaadan karo haddaynu u baahano maxaan ku idhaahdaa mubtade waa inaan kuwan qaadanaa haddaynu u baahano khabar waa inaan kuwan qaadanaa haddaynu mafcuulun bihi u baahano waa inaan kuwan qaadanaa wahakada aqsaamu lismi daahir ismiga daahirka a ah qaybihiisii ismiga daahirkaa ah waan soo tacriifinay oo cashirkeennii hore ayaan ku soo tacriifinay haddana qaybihiisii ayaynu maraynaa waa mufradun munsarifun mufrad munsarifa mufrad waa wixii keli kutusa munsarifna waa wixii tanwiin qaadan kara mar kasta tanwiin buu sitaa ma aha wuu qaadan karaa tanwiinta xaaladihiisa xaalad ka mida ah. milu caliyin waa magaca cali oo kaleba caliyin waana mufrad waana munsarif tacriifuhu marka la tilmaamayo mufradka munsarifka ah huwa mufradku maaka weeyaan dalla kutusiya calaa waaxidin mid qura oo waaxidatin ama mid qura oo dhadiga wa qabila aqbala atamwiina tamwiin tamwiin buu aqbalaa ow ciwadahu ama tamwiinta wax ciwad iyo bedelka ah ayuu aqbalaa kolka mufradka munsarifka ihi wuxuu kutusaa waaxid laba ama waaxido dhadiga wuxuuna aqbalaa tamwiin oo tamwiintaa ku jirta ama tamwiinta ciwadkeega muxamadun iyo caliyun tamwiinta maxaa haddaba ciwad u ah ciwadka tamwiintu waa al al iyo idaafo labadaasa ciwadu tanwiin la yidhahda al iyo idaafo haddii iminka rajulun aan idhaayo bilaa al yahay mudaafna una ahayn waa inaan tanwiiniyaa haddii ciwadka tanwiinta aan ku daroon al ku daro oon alrajulu idhaahdo dee erey al wataa tanwiin ma qaadan karo ciwadkii tanwiintuu sitaa haddaan mudaaf ka dhigana oo kitaabu cali aan idhaa kitaabu cali kitaabka haddaan cali u idaafeeyo dee tawiintii waan ka dayni waxaan tawiinta uga daayay waa idaafada ilan shayga mudaafka ah alna laguma daro tawiinna laguma daro sida aan dareemayno huwa maadalla waa ka kutusa calaa waaxidin waaxid laba ah, oo waaxidatin waaxido dhadiga wa qabila haddana aqbala atanwiina in la tanwiiniyo ow ciwadahu ama tanwiinta ciwadkeegii waa mufradun hayru munsarifin mufrad aan munsarif ahayn mufradun hayru munsarifin mufrad aan munsarif ahayn mufrad aan munsarif ahayn waa ka labaad mufrad weeyaanoo kelibuu ku tusaa waa ayru munsarif oo tanwiin ma qaato sida axmed oo kale tacriifuhu markaan tacriifinayno huwa maa dalla waa ka ku tusa calaa waaxidin waaxid laba ah, oo waaxidatin ama waaxido dhadiga walam yaqbal mana aqbalo atanwiina tanwiinta ma aqbalo waa waaxid laba ayuu kutusaya ama waaxido dhadiga walam yaqbali tanwiin wax tanwiin la yidhahna aqbali maayo saddex waa jamcu taksiir almunsarif jamcu taksiir almunsarif marka aynu doonayno waa jamco waa wiii saddex laba saddex iyo wixii ka badan buu kutusaya tagsiirkanina wuu inoo iman doonaayo waa lix dhinac ayuu tagsiirku ereyga kaga dhacaa waa isbedel tagsiirku waa jejebin weeyaano jejebintani waa bedelid mufradkii wax laga bedelayo xarakadiisii baa la bedelaya xuruuftiisii baa la bedelaya jamcu tagsiir almunsarif weeyaanoo tanwiin buu qaadanaya sida rijaalin oo raggiya waana jamc waana tagsiir waana munsarif aqlaamun hilmaanun kutubun tacriifuhu marka la tacriifinayo huwa maadalla waa ka kutusa calaa akara wax ka badan min inayni laba raga aw isnatayni ama laba dhadiga bitagsiiri mufradii mufradkiisiyo wax laga bedelay bitagsiiri mufradihi bisabab tagsiiri mufradihi mufradkiiyo wax laga bedelay tagsiirkani waa jejabin laakiin waxaa loo jeedaa in wax ka bedelid bitagsiiri mufradihi wa wuxuuna aqbalaa atamwiina tamwiin ayuu aqbalaa ow ciwadahu tamwiinta waxa ciwadka iyo wakiilka ka ah ayuu aqbalaa waa jamcu tagsiir hayru lmunsarif ka kalena waa jamac oo wuxuu kutusayaa jamacaasi maxay jamacaasi wuxuu ku tusayaa sida aynu dareemayno saddex iyo wixii ka badan tagsiirkuna waa mufradkiibaa wax laga bedelay waana hayru munsarif oo ma qaadanayo sida masaajidda oo kale tacriifuhu haddaynu tacriifinno huwa maadalla waa ka kutusa calaa akara wax ka badan min inayni laba bitagsiiri mufradihi bisababi tagsiiri mufradihi mufradkiisa oo la tagsiiriyey aawadood kolkaa ala inayni marka min inayni markaan kule calaa akara min inayn laba ayuu ka badan yahay aw inatayn baa halkaa usoo qadari ama laba dumara ama laba raga wax ka badan buu kutusaya waana bitagsiiri mufradihi mufradkiisa oo wax laga bedelay dartii walam yaqbali tawiin tawiinna ma aqbalo ka shanaad waa jamac mudakaru saalim sida alcaliyiina oo kale tacriifuhu markaan tacriifinayana huwa maadalla waa ka ku tusa calaa akara wax ka badan min inayni laba raga biziyaadati waawin wow lagu siyaadiyey iyo ow iyo wanuuni nuun lagu siyaadiyey calaa aakhirihi xaggiisa dambe sababtood ow yaain ama ya baa lagu ziyaadin wa iyo nuun baa lagu ziyaadin ama ya iyo nuun baa lagu ziyaadin maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn ka lixaad waxa weeye maa jumica ka jamc laga dhigay bialifin wataain bacdaa waa sababiyo bisababi alifin wataain alif iyo ta sababtood ayaa jamac lagaga dhigay masiidatayni ziyaadaa ah welibana sida muminaatin oo kale hablaha muminaatin tacriifuhu haddaynu tacriifinno huwa maadalla waa ka kutusa calaa akara wax ka badan min inatayni laba dumara biziyaadati alifin alif la ziyaadiyey sababteed wa iyo ta la ziyaadiyey sababteed calaa aakhirihi xaggiisa dambe ka toddobaad waa almuana sida qalamayni oo kale labadii qalin qalamayni tacriifuhu tacriifkiisu huwa maadalla waa ka kutusa cala nayni laba raga aw inatayni ama laba dumara biziyaadati alifin wa nuunin alif iyo nuun lagu siyaadiyey sababtood ow yaain wa nuunin ama ya iyo nuun lagu siyaadiyey sababtood calaa aakhirihi xaggiisa dambe saalixin wuxuu u suubadaa litajriidi in laga jaro siyaadada in laga jaro ayuu u suubadaa saalixin litajriid waxa weeye musanuhu wuxuu musane noqon karaa oo qura alif iyo nuun ama yo iyo nuun marka xagga dambe lagaga daro almuxamadaani ama qalamaani ama beytaani welibana saalixin litajriid waa inuu u suubado in siyaadadii laga jari karo alif iyo nuunka in laga jari karo oo markaasuu laba ku noqoni haddaan alif iyo nuun ka jaro qalamaani haddaan alif iyo nuun ka jaro sidee buu uu ku noqon doonaa muane wa cadfi milihi calayhi mid lamida waa in lagu soo cadfaa maalan u fiirso horta musanaha marka la sheegayo carabtaa la gaara magacan muanaa almuana carabta ayaa la gaara luqooyinka kale male muanaha muanuhu luqadan carbeedunbu ku jiraa waa laba halkii laga oran lahaa maalan u fiirso marka laba qalin la doonayo halkii sidaa laga qori lahaa qalamun wa qalamun halkii sidaa laga laga qori lahaa laba qalin marka la doonayo magacii laba jeer oo isku cadfan halkii laga qori lahaa ayaa laga soo haru fudaydsadayoo magac qura unbaa lagu darayaa maxay mufradkii mufradkii caadiga ahaa unbaad saaid odhanaysaa intaa mufrad saaid intaa musanu noqonaya waxaa kalood heli kartaa inaad saaid intaa tidhaa haddaad mufradka alif iyo nuun hoos dhigan ku darto eeg ama yo iyo nuun hoos dhiganaad ku darto laba ayuu isku bedeli oo musane ayuu noqonayaa laba musane calaamadana kolkaa musane ka dhigaysa labadana khiyaaru malihid oo kaa doonto ka dhig lagu odhan maayo qalamaani iyo qalamayni khiyaaru malihid xilliga uu wax samaynayana kanaa laga dhigaa xilliga rafcahana kanaa la qaataa alifka iyo nuunka xilliga nasbahana kanaa la qaataa kolkaa way kala duwan yihin laba qalin hadday dhulka ku dhacaan kaa horaad qaadani ilan dhicidii iyagaa samaynayee laba qalin haddaad iibsanaysana kanaad qaadani oo iyo iyo nuun ayaad ku darsanaysaa waa sabjag iyo objag ama faaciliin mafcuulin bihi baad u kala eegaysaa markaa qaacidada iyo xeerka haddaba markaan qalamaani idhaahdo ee qalamaani markaan idhaahdo musananimadani wuxuu ku yimid siyaadatu alif wa nuun waa inuu saalix litajriid yahay waa in laga jari karaa intan alif yo nuun waa in laga jari karaa magacuna uu macno yeelanayaa markuu muane yahay haddaan alif yo nuun ka jaro muxuu noqonayaa markaa qalamun buu noqon waa muane markaa dee ilan macnuu yeeshay isagoo laga jaraye haddaba erey aan muane ahayn baa jira waxaa inaani inaani maaha muane ereyga inaanihi muane ma aha maxaa sababay inaani ay muane u noqon weyde laba way itusaysaa alif iyo nuunna way wadataa waxa ka maqan saalixin litajriid alifkiiyo nuunka lagama jari karo oo erigu macnama yeelanayo haddaan inaani alifkiiyo nuunka ka jaro muxuu noqonayaa ina caraba kuma hadal ereyga inaa ah. laakiin qalamaani haddaan alifkiiyo nuunka ka jaro muxuu noqonayaa qalamun waa erey caadiye carabi ku hadashay kan haddaba musane lama yidhaaye mulxaq baa la yidhaha mulxaqun bilmusana sababta musane loo odhan waaye mulxaq looga dhigay tacriifka ayaa laga waayey saalixin litajriid ayaa laga waayey oo ziyaadadii baan laga jeri karaynin wa cadfi milihi calayhi markaan qalamaani alif iyo nuunka ka jaro ee qalamun uu noqdo uu luqadii macno ku yeesho siduu laba ku noqon wa cadfi milihi calayhi shardigii tacriifka ayay ahayd wa cadfi milihi isagoo kale waa in lagu soo cadfi karaya calayhi dushiisa qalamaanidiibaan hal ayaan qalamun idhi sideebay laba ku noqon waa inaan mid kale ku daraa oon maxaa idhaa qalamun wa qalamun musanuhu waxa wey ka siyaadadiisa laga jari isku midana laysku karo kolkaas siyaado jaridii waxa inaga saartay inaani iyo ilaa iyo kiltaa dee midna siyaadada lagama jari karo afarta inaani inataani ilaa iyo kiltaa wacadfi milihi alayhi laba isku mid aha laysku cadfanaa waxay inaga saaraysaa abawaani maaha muane ereyga abawaani ah haddaan eego muane maaha abawaani siyaadadii way wadataa oo alif iyo nuun baa lagu siyaadiyey waana laga jari karaa oo abun bay noqonaysaa abun laakiin haddii laysku cadfayo abawaani waa aabbihii hooyada haddii siyaadada la jaro ha laysku cadfa la yidhaah wa cadfi milihi calayhi maaha abun waa abun la odhan maayo sidii qalamun waa qalamun loo odhanayay waxaad odhanaysaa abun wa ummun baad laba kala duwan abun wa ummun sababta abawaani loo yidhi maaha muane waxa weeye wa cadfi milihi calayhi diibayuu noqon weyday laba isku mid aan laysku cadfayn xilliga siyaadada laga jaro sida qalamaani qalamna waa qalamun loo odhanayo maala rab lmashriqayni wa rab lmaqribayn markaan doonayno waxaa weeye bari iyo galbeed soo kolka haddaba musane maaha mulxaq bay noqonaysaa maxaa diiday musane u noqon weyday rabulmashriqayniden haddii siyaadada laga jaro oo ha laysku cadfe la yidhaah mashriqun wa mashriqu noqon mayso ilan musane wuxuu ahaa wa cadfi milihi calayhi laba isku mida ah in laysku cadfayo waxay noqonaysaa mashriqun wa maqribun bay noqonaysaa wuxuu ihi musanaha tacriifkiisa huwa musanuhu maa dalla waa ka ku tusa laba raga aw inatayni laba dumara biziyaadati alifin wa nuunin alif iyo nuun la siyaadiyey sababtood ow yaain wa nuunin ama ya iyo nuun la siyaadiyey sababtood calaa aakhirihi xaggiisa dambana lagu siyaadiyey saalixin una suubada litajriidi in laga dhartiro oo laga qaawiyo wa cadfi milihi isagoo kale in lagu cadfo calayhi dushiisa wa cadfi milihi isagoo kale in lagu cadfo calayhi dushiisa wa cadfi milihi calayhi waa qalamun wa qalamun tii laakiin abawaani maadaamay abun wa umun noqotay xilligii cadafka noqon mayso musane ka sideedaadee u dambeeya waa alasmaa lkhamsa asmaa khamsaha lama tacriifinayo kuwa kaloo dhan waan tacriifiyey laakiin asmaa lkhamsaha maan tacriifin sababta aan u tacriifin waaye waxa weeye shay marka arday la barayo waxaa la yidhahdaa laba dariiq baa lagu baraa hadduu shaygu tiro go-an leeyahay in la tacriifiyo in tirada loo sheegaa ka fudud waxaa la odhanaya un asmaaulkhamsuun maaha wax fara badanoo af carabiga laga raadiya waa shan magacoo qura shantaa unbuu xifdiyey meel kalena u raadin maayo hadduuna shaygu tiro go-an lahayn uu aad u fara badan yahayna qaacido yaroo jamcisa ayaa loo sameeya oo tacriif la yidhaahdo waa la tilmaamaa asmaaulkhamsuun maadaamuu shan magac yahay shantii magacun baynu sheegi alasmaa lkhamsa waa shanta magac wahya abuuka wey waa aabbaha akuuka wey waa walaalka xamuuki wey waa seediga ama dumaashiga fuuka wey waa afkaaga duu maalin wey waa mid maalu saaxiiba haddaba sideeddaa ismi waxaa laynaga rabaa culima inaynu mid mid u sharaxno sideedda ismi ismiyeen halkaa ku sheegnay ismiga daahirka ah inaynu mid mid u sharaxno ayaa laynaga rabaa laba qodob waan iskaga tegey sideeddii laba ka mida waan iskaga tegey labada mufrad baan iskaga tegey haddii mufradku uu yahay mufrad munsarifa iyo mufrad hayru munsarifa dee mufrad waa la garanaya waa wax keli kutuso oo sharixiisa waxaynu ugu tegi doonaa maalaayansarifka cashirka maalaayansarifka oo qura ayaynu sharixiisa ugu tegi doonaa haddii rabbi ogolaado cashirkaa maalaayansarifka unbaynu ka raadin doonaa insha allah waa cashirka maalaayansarifka laakiin hadduuna ahayn laba mufrad wixii ka soo hadhay uu noqdo oo lixdii kale ah halkanaynu ku sharxaynaa mid mid muanihiibaan soo qaadanay oon uga horraysiinaynaa tacriifuhu musanaha tacriifkiisii dib baan usoo celiyey maadaama sharxii musanaha uu yahay kaasina iska hordhac buu ahaa musanaha waxaa lagu tacriifiyaa huwa musanuhu maadalla waa ka kutusa cala snayni laba raga ayuu kutusaa aw isnatayni ama laba dumara ayuu kutusaa biziyaadati alifin wa nuun alif iyo nuun la ziyaadiyey sababtood ayuu kugu tusaa ow yaain wa nuun ama yo iyo nuun la ziyaadiyey sababtood ayuu kugu tusaa calى aakhirihi xaggiisa dambe lagu ziyaadiyey saalixin wuxuuna u suubadaa litajriidi in laga xadfo alifkiiyo nuunka ama yadiyo nuunka wa cadfi milihi isagoo kale in lagu soo cadfo calayhi dushiisa markaa icraabuhu maxaa la icraabi musanaha markaa yurfacu waxaa lagu rafciyaa bilalifi alif niyaabatan waxay wakiil ka tahay can damati damada xilliga la rafcinaya faacil uu yahay waa in alifka lagu daraa wa waxaa lagu nasbini bilyaaiya niyaabatan waxay wakiil ka noqonaya cala alfatxati fatxaha wayujaru waxaa lagu bilyaa-iya niyaabatan waxay wakiil ka tahay cala lkasrati kasraha maa yulxaqu bihi shayga mulxaqa u noqonaya ama la haleeshiinayo maxaa haddaba musanaha mulxaq u ah oo la haleeshiiya waa afar lafdi inaani iyo inataani kilaa iyo kilta afartaasaan soo qaatay baabu taqliibkuna wuu jiraayo waan iskaga tegey abawaan iyo mashriqayn iyo cumaraan iyo kamaraan iyo baabu taqliib baa loo yaqaanaayo waa qayb mulxaqa ka mida waan iskaga aamusay wixii baabu taqliib ahaa oo halkan kumaan soo darin afarta kale unbaan mulxaq ka dhigay maa yulaqu bihi wiii mulxaqa laga dhigayey yulaqu waxaa la haleeshiiyaa bilmuana muanaha arbacu kalimaatin afar kelmadood wahya inaani weeyi biduuni shardin wax shardi oo lagu xidhayaana ma jiro markay musanaa sidiisa la haleeshiinayo haleeshiintanina waxa weeye culima musanaa la haleeshiyey marka lagu leeyahay icraabkiisi iyo kalaa la icraabayaa weeye haddii la rafcinayo alif baa lagu rafcinayaa haddii la nasbinayo ya baa lagu nasbinaya oo lagu jiraya fa yurfacu bilalifi alif baa lagu rafcin niyaabatan can idama iyadoo damaha wakiilka ah wa yunsabu bilyaai ya baa lagu nasbin niyaabatan iyadoo wakiilkaa ah can ilfatxati fatxaha wa yujaru bilyaai ya baa lagu jeri niyaabatan iyadoo wakiilkaa ah can ilkasrati kasrihi isnataanina waa la haleeshiyaa oo waa ka labaad waa biduuni shardin iyaduna waa shardi la'aan kilaa wey ka saddexaad laakiin kilaada waxaa la shardiyaa ee kilaada af carabiga laba siyood baa loo isticmaalaa marna kilaa ismi korta weligeed kilaa waa mudaaf laakiin kilaada mar ismi daahira loo idaafeeya oo waxaa la odhanayaa rajulayni baad odhan kila rajulayni oo magac musanaa ayaa daba dhacaya musanahaasaa kilaada asal ahaan daba dhacaya ma isticmaalkaa way leedahay oo rajulayn musanaa laabud waa inuu halkaa yimaad marna kilaadu waxay leedahay damiir baa daba dhaca oo waxaa la odhanaya kilaahumaa saasaa la odhanaya kilaahumaa haddaba maadaamo kila rajulayn iyo kilaahumaa labadaaba aynu wada isticmaalnay mayla socotaa hadda maadaamuu labadaaba wada isticmaalnay arajulayn iyo humaa aan wada isticmaalnay ka mulxaqa musanuhu waa markaa dambe damiirka ay wadato markaasina mulxaqa musanaha maaha kaasi mulxaqa musanaha maa kilaadu waa magac alif ku dhammaaday unbaa laga soo qaadayo damadiiba alifka ku qadaran muusa oo kale umaad ka soo qaaday muusa laakiin markanay damiirka wadato waa musana oo xilliga rafcaha alifkaasay qaadani kilaahuma xilliga nasbahana alifkaasa ya u akhrismi kilayhima xilliga jirkana alifkaanbaa ya u akhrismi kilayhima ilahay baa qur-aanka ku yihi kilta aljannatayn kiltaaduna dee waa lamidu waa dhadigii haddii kiltaa aan idhaahdo kiltaa kiltaa haddaan idhaahdo ereygan kiltahaana labadan isticmaal mar waxa daba dhacaya musane laakiin dhadigadee soo halkaa musane laba ma ahayn halkan musane dhadiga kilta aljannatayn marna kiltaahumaa xilliga humaadaasi ay wadato unbay musanaha mulxaq u tahay labadaniba ka saddexaadee culima musanaha mulxaqa u ahi waa kilaa wey kilaa kilaabaa musanaha mulxaq u ah kilaa waa bishardi idaafatihaa in la idaafeeyo ayaa la shardiyaa ila damiiri damiir loo idaafeeyo waama cinda idaafatiha marka la idaafaynayo ila daahiri daahir loo idaafaynayo falaa yulxaqu bilmuana musanaha lama haleeshiiyo kiltaabaa iyaduna lamida bishardi idaafatiha iyadana in la idaafeeyo ayaa la shardiya ila damiiri loo idaafeeyo waama cinda idaafatiha marka loo idaafeeyo ila daahiri daahir falaa yulxaqu bilmuana musanaha lama haleeshiiyo haleeshiinta macnaheedu waa maxay waa icraabkii musanaha la siinaya macnaa ilxaaq haadihi alkelimaat kelmadahan haleeshiintooda macnahooga calalmusana la haleeshiinayo waa cunwaankii yurfacu haadihi اkelimaatu waa la rafcin bilalifi alif baa lagu rafcin niyaabatan can idama iyadoo damo wakiilka ah wa yunsabu waa la nasbin bilyaai ya baa lagu nasbin niyaabatan can ilfatxati iyadoo fatxo wakiilka ah wa yujaru waa la jeri bilyaai ya baa lagu jeri niyaabatan iyadoo wakiilkaa can ilkasrati kasrihi qaala tacaala alle ayaa yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow shahaadatu baynikum midkiin shahaadadiisu idaa xadara axadakum midkiin markuu ku soo xaadiro almowtu geeridu xiina alwasiyati xilliga dardaaranka inaani waa laba dawaa cadlin cadaaladu saaxiibo minkum idinka idinka tirsan waxaan doonaynaa haddaba halkaa musanihiyo waa mulxaqiyo waa inaanida wa qowlihi tacaala alle qowlkiisoo kale wey waa marfuuc buu ahaa hadda inaani ilin alif buu sitaye wa qowlihi tacaala oo kale weeye qaaluu waxay yidhaahdeen labada jeeree ilaahay qofka dilayaa waa maxay sawkii ahayd geeridu inhiya ee sawtii ahayd mar uun geeridu ahayd labada jeeree la dilaya waxa weeye dilidan geeridan labada waxa laga soo qaadaya intaynaan dhalanin jirid la inaga horraysay baa geeri laga soo qaadaa geeridayna dambana midbaa laga soo qaadaa saasay u leeyihiin rabbanaa rabbigayow amatanaa waadna dishay inatayni laba jeer ayaadna dishay wa axyaytana waadna noolaysay inatayni laba jeerna waadna noolaysay noloshan labadiihina waa dhalashadan adduunkaan usoo dhalanay iyo marka la dhintay dee baciga iyaamada laysku soo saarayo factarafnaa ilaah waxaanu qiranay bidunuubina dunuubtayadii waanu qiranay fahal ilaa khuruuj ma helaynaa bixitaan min sabiilin fahal sabiilun eg min sabiilin mintaasi waa zaaido waasila la yidhahda sabiilna waa mubtade fahal sabiilun wax jidihi ma jiraa eg sabiilkani waa mubtado hasha ayuu ku xigayaa marka la macnaynayo fahal sabiilun dariiq ma jiraa ilaa khuruujin bixitaanka aanu u yeelanayno marka aanu baxayno dariiqan nugu baxna talow ma helaynaa fahal ilaa khuruujin min sabiil fahal sabiilun dariiq ma helaynaa ama fahal min sabiil wax dariiqa ma helaynaa ilaa khuruujin bixitaanka aanu ka baxna dee naaraha inatayni oo laba jeer soo aroortay ayaa aayaddaa ku jirta musanay ahayd labada jeerba mansuub bay ahaydna mulaqii musanah baan doonaya waana mansuub wa milu qowlihim hadalkoogoo kale weeyi jaaa rajulaani labadii nin baa yimid kilaahumaa labadoodii hadda waa marfuuc alifkiibuu sitaaye wa ra'aytu rajulayni labadii nin baan arkay kilayhimaa labadoodii hadda waa mansuub yadiibuu sitaaye wa marartu birajulayni labadii nin baan soo maray kilayhimaa labadoodii hadda waa majruur oo maxaan ku garanayaa majruur inuu yahay waa tawkiidoo kuu tawkiidinayaa bawatay birajulaynidii hore jaa'at ilbintaani labadii hablood baa yimid kiltaahumaa labadoodiiba kiltaahumaa waa marfuuc oo bintaankan faacilka abuu ah tawkiidinaya wara'aytu lbintayni labadii hablood baan arkay kiltayhimaa labadoodii kiltahimaa waxay tawkiidinaysaa hadda bintaynidan oo mansuubo mafcuulun bihiya wa marartu bilbintayni labadii hablood baan soo maray kiltayhimaa labadoodiiba masanuhu culima shuruud ayuu inooga baahnaanayaa shuruudii musanaha ayaan haddaba halkan haddana ku maraynaa biidni illaahi tacaala shuruudulmusana ereyga marka musane laga dhigayo shuruud la shardiyo ayaa jirta shaygaasi waa musane haddaadi tidhaa ama musanuu noqonaya haddaadi tidhaa shuruud baa laynooga baahan yahay lagama maarmaan ah oo loo baahan yahay inuu ereygani ku sifoobo waa shuruud اmuana an yakuuna waa inuu yahay mucraban la craabe waa inuu yahay erey la icraabo unbaa musane laga dhigi karaa sida muxamed oo kale ama rajul oo kale laakiin hadduu mebni yahay markiisa hore musane lagama dhigi karo iminka huwa musane iga dhig ma odhan karaysid huwa musane kama dhigi karayo an yakuuna mucraban waa inuu mucrab yahay musanuhu milu muxamedin falaa yajuusu haddaba ma banaana taniyat ismi ismigii in muane laga dhigo almabniyi ee mebniga ahaa sida xadaami oo kale ereyga xadaami waa gabadh indhafiiqan bay ahayd muane lagama dhigi karo ilan waa mebniye haadaa oo kale muane lagama dhigi karo ilan waa ismishaare haddii lagu idhaa haadaani ka waran haadaani haadaani waa sidaasunbay carabtu ugu hadasho waa lafdi madax bannaan oo sidaa ku dhashay oo musane ma aha anta oo kale markaan doonayna musane lagama dhigi karo antumaa haddaad aragto dee musane maaha waa lafdi kaleo sidaa ku dhashay carabi sidaa ku dejisay shardiga koobaad ereyga muanaha noqonaya waa inuu mucrab yahay shardiga labaad an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay shardiga labaad an yakuuna mufradan waa inuu mufrad yahay shaygan musanaha noqonaya milu caliyin oo kale cali oo kale waa inuu yahay falaa yumkin suurtagal maaha taniyat musana musanaha in lasii muaneeyo shay musanaa ma sii musanayn kartaa taxsiilulxaasil baa layidhahya waa baail qof fadhiyaa miyuu sii fadhiisan karaa wuu fadhiyaaba qof dhintay miyuu sii dhiman karaa isagoo dhintayba hadda kolka shay musane laga dhigaya waa inuu mufrad yahay lama ogolo shay musane ahaa in musane kale kasii dhig lagu yidhaa ama shay jamac ahaa in musane ka dhig lagu yidhaa an yakuuna mufradan waa shardiga labaad milu caliyin oo kale falaa yumkin suurtagal ma aha taniyat lmusana musanaha inaan taniye ka dhigno walaa jacluljamci iyo inaan jamca ka dhigno musana shardiga saddexaad an yakuuna nakiratan waa inuu nakiro yahay wea musane laga dhigaya sida rajul oo kale rajulaani ow calaman ama waa inuu calam yahay muraadan bihi looga jeedo alcumuumu cumuum nakiranimo cumuumkani waa nakiranimo ama calam nakiro looga qastay muxamed oo kale xilliguu musanaha noqonayo waa magac gooniya laakiin markuu musane noqonayo dee nin labaad baa kusoo biiraya nin labaad hadduu kusoo biirana waxoogaa arrinkii u ballaadhanaya nakiradiibuu u dhowaanaya waa in cumuum looga qastaa muxamed sidaa darteed almuxamadaani baa laodhan sirta ku jirta halkaa waxaa kuu soo baxaysa ereygu hadduu calam yahay al dari karo waa mamnuuc muxamed al dari karaysid almuxamed waa mamnuuc af carabiga al daraysid markuu iska iska dee calam markuu yahay almuxamed ma odhan karaysid laakiin xilliga uu musanaha yahay asha lagama reebi karo almuxamadani wey xilliguu musanaha yahay muxamadani ma odhan karaysid ilaa inuu munaade inuu yahay mooye ya muxamadani inuu yahay mooye munaadaha oo qura ayaa asha laga tagaa munaadahana halka asha waxaa ku jira yaada yaadana asha wakiilka ah kolkaas sidaa darteed xilliga musanaha muxamadani lama yidhah waa khalad almuxamadani wey markuu musane noqonayo laakiin markuuna musane ahayn waa muxamed sirta ku jirtaa waa maxay haddaba markanuu mufradka yahay muxamed uu yahay calamnimada ayuu ku macrifoobay oo calamnimada ayaa asha diiday laakiin marka musane laga dhigayo waa calaman muraadan bihi اcumuum waa calam nakiro laga dhigay calam maxay laga dhigay wey waa calam muraadan bihi اlcumuum waa calam laga dhigay nakiro nakira laga dhigay ama nakira loola qastay muraadan bihi اlcumuum maxaa loola qastay baynu odhanaynaa nakiranimo ayaa loola qastay kol haddii magacan nakiro looga qastay dee calamnimadii meesha way ka baxdaye al ha la keeno macrifaysa saasaa almuxamadaani loo yidhi sida rajulin iyo muxamedin falaa yajuuzu ma banaano taniyatu maakii in muane laga dhigo yelzamu laazimayay alcalamiyata calamnimada milu fulun oo kale ereyga fulu oo kale waa erey calamnimada laazima inkastoo laysku khilaafay kelmadaa fulu maadaamaay calamnimo laazimto oo weligeedba ayna nakira noqon muane ma noqon karto marnaba shardiga afraad an yakuuna waa inuu yahay shayga muane laga dhigaya hayra murakabin murakab hayrkii waxaan murakab ahayn murakabkani hadda idaafiga ma aha waa murakab eh, masjiya ama isnaadiya masane lagama dhigi karo falaa yajuusu ma banaana taniyat murakabi murakabka in laba laga dhigo ama la musaneeyo sida baclabaka oo kale baclabakaani ma odhanaysid ilan waa murakabe laakiin murakabku hadduu idaafi yahay musane waa laga dhigaa murakab idaafiya musane waa laga dhigaa oo qalamey caliyin baad odhan qalamey ama qalamaa caliyin qalamaani bay ahayd oo mudaafnimada nuunka looga jaraya markaasuu qalamaa noqon hadduu qalamayni ahayna mudaafka ila nuunka musanaha looma ogole qalamey ayaa la odhanay yaa saaxiibey asijni buu ilaahay qur-aanka ku yidhi yaa saaxiibey asijni ya e, saaibey asijni markaynu eegayno saaibaydu muanay ahayd saaibaynida dadka qaar baa moodayay halkaa macneeyo aayadda qur'aanka inay tahay yaa saaibi aniga saaiib saaiibadaydow inay tahay yaa aib saaxiibadayda jeelkow ayay ku macneeyeen ragga qaar iska ilaali saaxiibadayda jeelkow maaha yadani yaaulmutakalimkii qalamii ku jirtay maaha waa yadii musanaha ee qalamayni ma garanaysa ku jirtay qalamaynidii musanaha yadiisiiyo marka mudaaf laga dhigaa nuunka laga jaraa xilligaa ah haddii mudaaf laga dhigo nuunkaa laga jaraya kolkaa qalamey buu noqonayaayo waa yadani tii muanahe tii mutakalimka ma aha yaa saaxiibey asijni labada jeelka u saaxiibka ahow weeyi labada jeelka ku jiro weeyi laakiin labadayda saaxiibow ma aha waxaynu dareemaynaa markaa culima bal haddayla soco an yakuuna waa inuu yahay hayra murakabin murakab hayrkii waa inuu yahay falaa yajuusu ma banaana baynu litaniyat murakabi murakabka in la muaneeyo hadda murakabkaasi waa murakabka masjiga ah ama isnaadigae maaha murakabka idaafiga ah oo idaafiga waxaan usoo qaadan in musane laga dhigayo aayadda qur-aanka saaxiiba ya sijni waa murakab idaafiya oo haddana musane laga dhigay juska horaa ayaa musane noqonaya shardiga shanaad an yakuuna lahu muwaafiqun waxay isku wax waafaqsani waa inuu jiro fi lafdi lafdiga iyo walmacnaa macnahaba markaad doonayso shay inaad musane ka dhigto waxay xagga lafdiga iyo xagga macnaha iska waafaqsan yihiin waa in la helo haddii haddaba la waayo iminka allah musane miyaynu ka dhigi karnaa allah maya waayo de maylaah kale ayaa jira oo magacan allah alla wadaagaya ama macnihii la wadaagaya ilaahu qabanaya awooddi ilah cid ma jirto musane ka dhigi maysid waxaa musane laga dhigaya waa inuu waxan wax kaloo magacan la wadaagaa jiro an yakuuna lahu waa inuu u ahaado muwaafiqun mid waafaqaya fi lafdi xagga lafdiga iyo walmacnaa xagga macnahaba fain lam yakun lahu muwaafiqun wax waafaqaya hadduuna jirin falaa yumkinu suurtagal ma aha taniyatuhu in musane laga dhigaa shardiga lixaad an yakuuna lahu mumaaiun mid lamidihi waa inuu jiraa an yakuuna lahu mumaailun mid lamidihi waa inuu jiraa fain lam yakun lahu mumaailun wax lamidihiba hadduuna jirin milu shamsin oo kaleo cadceediiya falan yajuuza ma bannaana liaxadin qofna uma bannaana taniyatuhaa in muane laga dhiga qofna u banaanaan maysa in erigaa muane laga dhiga shardiga waxa wey wa dee mumaailihi waa inuu jiro sida shamsin oo kale haddii ayna jirin qofna ma muanin karayo mumaailba haddii uuna jirin shardiga toddobaad allaa yakuuna yuuna noqonin lafdu hayrihi ayrkii lafdigiisu muqniyan canhu mid inagaga filaaday waxaa jira ereybaa lagu odhanayaa in ereygan in musane laga dhigo waa laga maarmay oo erey kala nagaga filan mararka qaarna waxaa lagu odhanaya ereygan in jamac laga dhigo waa laga maarmay iminka maalan haddii jamaca aan soo qaato inkastoo inagu hadda musanihii ku jirno ereyga imraatuna waa gabadh haddii jamci lagu yidhaa dee jamac ma leh imraatun jamac ma maxaa lagaga maarmay annisa lafdi kaloo jamaca ah oo dumarka loo isticmaalaa jira imra'atun waa la musanayn karaa oo imra'ataani waad odhan laakiin ma jamcin kartid magacaa annisa sow maynaan odhan imra'atun jamac male oo magac kaloo jamcii inagaga filaaday baa jira musanuhuna waa saasoo kale erey baa jira aan musanee lagu odhanaynoo erey kaloo inagaga filaaday uu jiro waa sawaaun ereyga sawaaun waa isku mid sawaaun waa isku mid ereyga sawaaun saw isku mid ma aha erey kaloo siyuna baa jira siyun siyunna waa isku mid sawaaun waa isku mid siyunna waa isku mid haddaba sawaaun inaan muane ka dhigo oo sawaaani aan idhaa carabi mayna isticmaalin waxa inagaga filaaday siyun muanaheegii siyani baa laha labada shay waa isku mid markaad leedahay siyani eg sawaaani lama idha siyani un baa la yidhahdaa kolkaas siyaanidaasaa inagaga filan sawaaani inaynu nidha shardiga toddobaad waxaynu nidhi alaa yakuuna yuuna noqonin lafdu ayrihi ayrkii lafdigiisu muqniyan canhu mid inagaga filan falaa yajuusu ma bannaana taniyatu sawaain sawaain in muane laga dhigo lianna siyan kelmadda siyana ayaa takfi inagaga filaatay can taniyatihaa iyada muane ka dhigiddeeda in iyada muane laga dhigo siyin baa inagaga filaatay sida aynu dareemayno eh, eh, siyin baa inagaga filaato siyaani unbaa la odhanaya toddobadaa shardi yajmacuhaa waxaa jamcinaya qowlushaaciri gabayaaga qowlkiisa yajmacuhaa waxaa jamcinaya qowlushaaciri gabayaaga qowlkiisa nin gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا لللفظ والمعنى له مماثلا لم يغن عنه غيره شرط المثنى مثنها waxa loo shardiyaa أن يكuuna معربا inuu معرب yahay wamufradan inuu mufrad yahay munakaran mid la nakireeyey inuu yahay maa rukiba midan la tarkiibinin inuu yahay muwaafiqan mid waafaqaya inuu yahay lilafdi lafdiga walmacnaa lahu macnahuna uu ahaaday walmacnaa iyo macnahaba lahu inuu u ahaaday mumaahilan xaale uu yahay mid u eg ama mid mumaailihi uu u ahaaday oo lam yugni canhu hayruhu kayrkiina una inagaga ilaan sidii sawaaun siyuna aynagaga ilaatay kayfiyatu jacli ismi maqsuuri muanan ismiga maqsuurkaa markaynu musane ka dhigayno halkan waxaan doonaynaa inaan ka hadalno ismiga horta sidee mufane looga dhigaa hadduu saxiix yahay waynu iska daynayo intaa yar baan qaadanay ismiga caadiga ah waxaa la rabay waa mufrad maftuuxu laakhir saa'id alif iyo nuun kasrisan ama ya iyo nuun kasrisan magac kastoo mufrada xarafka ugu dambeeyaa la fadxiya inta labadaa inood mid ahaan baa lagu daraa muxamed qalamun maxaad odhan markaa xarafka ugu dambeeya qalamun ule waa inaad fadxisaa horta kolkaa intaa ku dar labada jeer ba waa inaad fadxisaa ama alamaani dhe ama alamayni dheh basiidku saasuu ahaa haddaba waxaa jira ismigu hadduu maqsuur yahay sidee muane looga dhigaa waa magac alif ku dhammaada ilan halkan alif baa yaalla saw maaha hadduu magaca horeba alif ku dhammaanayay ka waran oo muusa oo kale uu yahay markaan musane laga dhigay see looga dhigi alifka ayaa la qiimaynaya culima hadda ila soco magaca maqsuurka ah ee alifka ku dhammaada haddii musane ka dhig lagu yidhaa alifka ayaad qiimayn haddii alifku maalan alifka ayaynu qiimaynaynaa maalan hadduu alifku xarafka afraad iyo waxa kasii badan uu noqdo alifku hadduu xarafka afraad iyo waxa kasii badan uu noqdo maalan alifkiiba xarafkii afraad iyo waxa kasii badan noqday afraad iyo waxa kasii badan hadduu alifku noqdo ya fadxisan baa loo bedelaa calaamadiibaa kolkaa ayaa la qalbinaya muuse haddaan ku idhahda musane ka dhig eriga muuseha alif buu ku dhammaaday waxaa la rabaa muuseagan inaan ku siyaadiyo alif reeban iyo nuun kasrisan amaa ya reeban iyo nuun kasrisan inaan intaa ku daraa la rabaa alifkii hore eg alifkaasi hadduu xarafka afraad iyo waxa ka badan uu noqdo saddex xarafba hadday alifka ka hormaraan ama afar xaraf ama afar xaraf iyo wax ka badan hadduu noqdo alifkaa ya fadxisan baa loo akriyey markaasaa lagu dari maxaan odhanayaa markaa almuusayaani baan odhanayaa almuusayaani ashaana waa la qaata xilliga calamka la musa magaca caadiga xilliga musa laba laga dhigayo alba xagga hore ka gashaanku ayaynoo nidhi oo waayo almuamadani muamadani musayaani un odhan maysid almuxamadani baad odhanaysaa almuamadani almuamadani ba almusayaani baynu odhanaynaa almusayaani haddaba almusayaani mar haddaynu qaadanay almusayaani mustafana waa lamiduno almustafayaani baynu odhanaynaa waa alifku hadduu xarafka afraad iyo wax ka sii badan uu yahay hadduu alifku xarafka saddexaad yahay maalan xarafka saddexaad hadduu yahay sida casaa oo kale siduu u qoran yahay baa la eegaa siduu u qoran yahay haddii sidaa eeg uu u qoran yahay casaa alifkii kor buu u taagan yahay waxaa la samaysannaha alifkaa wow fadxisan baa laga dhigi markaasaa calaamadii lagu dari doonaa casaa waa ushii maxaynu odhanaynaa markaa laba ulood casawaani baan odhanaynaa casawaani eeg ama waxaynu odhanaynaa dee casaweyni baynu odhan karnaa iyadana casaweyni ka alla kaa doontaad ka dhigaysaa casawaani ama casaweyni kani al qasab maaha inaan al ku daraa waayo muuse magac qof lahaa buu ahaayo magac gaaro calama buu ahaa laakiin casaadu u shudee calam ma aha kaan calam ahayn sida qalin oo kale asha waanaad ku dari waanaad ka deyni alcasawaanina waad odhan kartaa hadduu almuhim alifku kor u taaganya isagoo xarafka saddexaada wow baa loo bedelaya asha ka horaysana lama qiimaynayo haddii alcasa uu yahay alcasa hadduu yahay alifkaasi waa xarafka imisaad waa kii saddexaad waayo asha lama tiriyo asha ha tirinin marnaba asha lama tiriyo inta kalun tiriyo oo kii saddexaad wowgaad fadxisan baad u bedeli calaamadii muanaha hadduu alifku fatan oo kale hadduu sida yada u qoran yahay sida halkaas oo kale alifka ya fadxisan baa laga dhigi markaasa calaamadii muanaha lagu sii dari doonaa insha alla saasoo kale aynu u qoraynaa calaamadii muanaha fatayaani baynu odhanaynaa haddaad doontana waxaad odhanaysaa sidaasaad u qori fatayeyni baad odhanaysaa markaana fatayeyni baad odhanaysaa markaana alifkii muanuna saas ayuu noqonaya waa maqsuurkii saddex xeerun buu yeeshay saddexda xeele maqsuurkuu le marka musane laga dhigaya waa maxay hadduu xarafka afraad iyo wax ka badan uu yahay arafka afraad iyo wax ka badan ya fadxisan baa loo bedeli hadduu xarafka saddexaad yahayna hadduu kor u taagan yaho qaa'im yahay wow fadxisan baa laga dhigi hadduu isagoo ka saddexaada sida ya-da u qoran yahayna ya fadxisan baa laga dhigi ila eeg markaa maqsuurka kayfiyatu jacli ismi lmaqsuuri muanan ismiga maqsuurkaa sida musane looga dhigayo ayaynu halkan ku arkaynaa tacriifu lmaqsuur maqsuurka horta tacriifkiisii maxaa maqsuur la yidhaah huwa maqsuurku kulu smin waa ismi kaste ficil iyo xaraf baa iga baxay maqsuur lama yidhaah mucrabin oo mucraba mucrabkana maqsuur lama yidhaahdo mebnigana maqsuur lama yidhah sida tusaale ahaan mata oo kale markaan doonay mata waa ismi alif ku dhammaada haddana maqsuur maaha maadaamuna mucrab ahayn aakhiruhu alifun alif buu ku dhammaadaa aakhiru alifun aakhiruhu ya iyo xuruuftii kalaa iga baxday alifta oo laazimatun joogtaa ah, laazimatun waxay iga saartay asmaa lkhamsa abaa hurayra magaca abaa'ihi alif buu ku dhammaaday waa ismi waana mucrab aakhiruhu alif laakiin abaada aliftaasi ma laazima mise waa xilliga nasbaha uun waa xilliga nasbaha uun haddaan rafcinayo abu hurayraan odhan haddaan jarayana abi hurayraan odhan mushkilad male kolka maqsuurka marka culima la sharxayo waxaa la yidhahdaa huwa kulu ismin waa ismi kaste mucrabin oo mucraba aakhiruhu aakhirkiisuna alifun alif uu yahay alifta oo laazimatun joogtaa sida alfataa oo kale ama hudaa oo kale alfataa iyo hudaa waa laba magacoo labaduba alif bay ku dhammaadaan waynu aragnaa haddaba sidee musane looga dhigaya saddexdan tallaabo raac ama labada talaabaynu halkan ku sheegnay in kaanat alifuhu aliftu hadday tahay raabicatan xarafka afraad iyo fasaacidan wax ka sii badan wajaba qalbuhaa in loo qalbiyaa waajibaya ilaa yaain maftuuxin ya la fadxiyey uma yuzaadu waxaa lagu ziyaadina calaa aakhirihi calaamat lmuhana sida muusa oo kale almusayaani mustafaa oo kale almustafayaani mustashfa oo kale mustashfayaani in kaanad hadday tahay alifuhu aliftiisu aaliatan xarafka saddexaad labay u qaybsami fain kaanad qaa'ima hadday kor u taagan tahay wajaba qalbuhaa in loo qalbiyaa waajibaya ilaa waawin wow sida casaa oo kale casawaani qafaa oo qadaadkiiyana qafawaani wain kaanad hadday tahay calaa suurati ilyaai sida ya-da mid u qoran wajaba qalbuhaa waxaa waajibaya in loo qalbiyo ilaa ya-in sida hudaa hudayaani fataa fatayaani magaca maqsuurka aan halkaa kaga baxnay halkan waxaa inoo imanaya eeg ismiga mamduudka ah mamduudku waa magaca ku dhammaada hamse uu alif ka horeeyo intaasuu ku dhammaadaa waa hamsaha alifkaasi ka maalan waa anoo idhaahda baydaaa oo kale haddaan baydaaa idhaahdo waa mamduud waayo dee intiaan sheegaynay bay ku dhammaatay magacaas sidee musane looga dhiga baydaaa oo kale waxaa la sameeyaa hamsahan yaruu ku dhammaaday ma arkaysaa ee ugu dambeeya ayaa saddex loo qaybiya mar hamsahan yar baa dhadig ka jooga dhadig buu tilmaamaya waxaa la yidhaha alifu ta'niif baa la yidhahdaa oo dhadig buu ka yimid hamsaan yidhi yuu ka yimid baynu nidhi dhadig buu u joogaa hadduu dhadig u joogooba baydaaa eh xilliga musanaha hamsaha wow fadxisan baa laga dhigi calaamaddii musanahana waa lagu sii daray baydaaa waa ta cad labada cadcad maxaad odhanaysaa markaa baydawani baydawani halkaa wa baad keenaysaa yo hamsii wow buu u akhrismayaa waayo waa litaniif hadduu hamsuhu munqaliba can aslin yahayna munqaliba can aslin hadduu yahayna laba wej baa bannaan in sidiisan loo daayo iyo in wow loo bedelo ducaaun ama binaaun waa munqaliba can aslin hamsahaasi haddaba ducaaun haddii aan ku dha ama samaaunba musane ka dhig ama samaa'aani baan odhan ama samaawaani baan odhan ducaa'aani ducaawaani binaaani binaawaani labadaa wejbaa ii waa munqaliba can aslin haddii hamsuhu uu asliye yahayna hamsuhu hadduu asliye yahay maxaa laga yeelaya hamsaha asliga ah ama hamsaha aynu odhanayno waa asliyu waxaa laga yeelayaa culima hamsaha asliga ah sida aynu dareemayno dee isaga hamsa asligaa sidiisaa loo daynaya qaraaun oo kale qara'aani un baad odhan waa mamduudkiibu halkaasina aynu kaga warbixinnay waxaynu tilmaannay culima kayfiyatu jacli ismi ismiga sida looga dhigayo almamduudi ee mamduudka ah muanan muane sida looga dhigayo bal hadday leeg in kaanad hamsatuhu hamsuhu hadduu yahay litaniifi dhadig mid kutusaya wajaba waxa waajibaya qalbuhaa ilaa waawin in wow loo qalbiyo baydaaa oo tacada maxaynu odhanaynaa baydaawaani laba cadcad sawdaaa oo tamadownana sawdaawaani labadii madmadoobaa haddaba hamsahani inuu litanii yahay maxaan ku gartaa taasaa muhiima hamsahani inuu litanii yahay maxaan ku gartaa magacana dhadiguun loo yaqaanaa iminka baydaaa waa dhadiguun ninka haddaad rabto abyad buu noqonayaa ninku markaad leedahay nin cad abyad baad odhan baydaana waa dhadig iminka xamraaa waa litanii xamraaa waa waayo ninka cad cas maxaa la odhanayaa axmar iminka sawdaaa waa litanii magacana dhadiguuna sawdaaa ninka madow maxaa la odhanaya aswad haddii magacani magac dhadiguuni leeyahay awjahay hamsihiisa litanii baa la yidhaha wowgaana waa loo qalbiya waa qodobka koobaad qodobka labaadle eg in kaanad hamatuhu hamsihiisu hadduu yahay asliya hadduu yahay hamsuhu hadduu asal noqdo wajaba waxaa waajibaya baqaauha inay ku baaqi noqoto calaa xaaliha sideeda sida ibtidaa'un oo kale ibtidaa'aani baan odhan haddaba culima waxa muhiima ah. hamsaha asalkaa ah isna maxaan ku garanaya ilan ibtidaaun waa kii oo kalon maxaan ku garanaya ibtidaa inuu hamsahani asal yahay waxaan ku garanayaa hamsahani inuu asal yahay ficil buu leeyahay ereygani waa inuu ereygu eh, ficilku waa inuu hamse ku dhammaadaa ibtidaaun ficilkiisi waa badaa badaana dee hamsu ku dhammaaday waa asliya sidiisa u daayo ibtidaaun dhe in kaanat hamsatuhu hamsuhu hadduu yahay asliya hadduu yahay wajaba waxaa waajibaya baqaa'uha calaa xaaliha in sideeda uu ku baaqi noqdo sida ibtidaaun ibtidaa'aani saddex in kaanad hadday tahay hamzatuhu hamsihiisu munqaliba mid ka soo qalboontay can asli hamsuhu hadduu asal ka yimid jaaza waxa bannaan baqaa'uhaa inay ku baaqi ahaato calaa xaalihaa sideedii hadduu hamsuhu munqaliba can aslin yahayna sideediibuu ku baaqi ahaan karaa wa qalbuhaana wuu bannaan yahay in loo qalbiyo ilaa waawin sida ducaa'in oo kale laba weji baa ku bannaan inaan ducaawaani idhahyon hamsihi wow u bedelo iyo inaan ducaa'aani idhaahdo waa qodobka saddexaad oo munqaliba can aslin baa la yidhaahdaa qodobkan saddexaad waa maxay baynu nidhi waa munqaliba can aslin maxaan ku garanayaa munqaliba can aslin haddaba ducaaun iyo binaaun inay munqaliba can aslin tahay maxaan ku garanaya ficil bay leedahe ficilkiisaa xarfu cillo ku dhammaanaya kelmadda ficille ee ficilkiisu xarfu cillo ku dhammaado munqaliba can aslin baa la yidhahdaa ducaaun ficilkii waa dacaa alif buu ku dhammaaday ama waa yadcuu wow buu ku dhammaaday binaaun ficilkii waa banaa alif buu ku dhammaaday ama waa yabnii mudya buu ku dhammaaday okay waadaan fahnaanu malaynaya halkaasna waxaan kaga baxnay mamduudkii iyo sida laga yeelayo kayfiyatu jacli manquusi muanan manquuska sideebaa muane looga dhigaa culimo waa cashirkeenna qaybtii ugu dambeysay muanaha cashirkii aynu ugu talagalnay intii ugu dambeysay weeyaan almanquus manquusku waa magaca mucrabka ee ya ku dhammaada bal hadda aan tacriifina manquuska tacriifuhu huwa kulu smin waa ismi kaste mucrabin oo mucraba aakhiruhu aakhirkiisuna yaaun waa ya laazimatun joogta ah eeg wuxuu ku dhammaada horta waa ismi baynu nihi manquusku waa kulu smin maxaa inaga haay adaba kulusmin markaan idha ficil iyo xaraf manquus lama yidhaah waa mucrabin maxaa iga hahay mebnigii isna manquus lama yidhaah aakhiruhu yaaun ya buu ku dhammaaday kaan ya ku dhammaan manquus lama yidhah laazimatun waa joogto ereygaa laazimiihi muxuu iga saarayaa wuxuu iga saarayaa asmaaulkhamsuun markuu majruur yahay can abi hurayra abii ma arkaysaa waa ismi ereygaa abi waa ismi waana mucrab aakhiruhu yaaun wey laakiin laazimo maaha dee xilliga majruurkunbay abii noqonaye mansuubka waa abaa marfuucana waa abuu kul ismin waa ismi kaste mucrabin mucraba aakhiruhu aakhirkiisu yaaun ya-u yahay laazimatun joogtaa qablaha ay ka horayso kasratun kasro alqaadi oo kale wey alqaadi waa ismi manquusa in kaanad yaauhu yadiisu hadday tahay madkuuratan mid la sheegay faka saxiixi waa saxiixulaakhir oo kale milu qaadi alqaadiyaani wain kaanat ilyaau yadu hadday tahay maxduufatan mid la xadfayo wajaba waxaa waajibaya icaadatuha in la soo celiyo yadii waa la soo celin hadday xadfan tahay xilligay xadfan tahay waa markuu bilaa al yahay alqaadi bal hadda asha ka jar alqaadi haddaan asha ka jarna muxuu noqonayaa qaadin buu noqonaya yadii way xadfoonaanaysaa xilligaa ay yadu xadfantahay waa in la soo celiya adaaci haddaan asha ka jiro daacin buu noqonaya wuxuu ku yidhi alqaadi in kaanat yaauhu hadday tahay madkuuratan mid la sheegay faka saxiixi waa saxiixa oo kale sida alqaadi alqaadiyaan wain kaanat ilyaau yaadu hadday tahay maxduufatan mid la xadfayna wajaba waxa waajibaya icaadatuha in la soo celiyo uma ziyaadau calaamati muana calaamada muanaha in lagu daro calaa aakhiriha xaggeega dambe ayaa calaamadii muanaha lagu dari sida daacin oo kale daaciyaan ama daaciyeyni aynu u leenahay daacin daaciyaan ama daaciyeyn ayaynu leenahay culimo atadriib اlawal layliska koobaad waynu macnaynayna un ardaygaan uga baahana inuu soo buuxbuuxiyo dac waxaad dhigtaa musanan muhane munaasiban ku haboon ow mulxaqan bihi ama mid mulxaqun bihiya fii kulli faraaqin meel kastoo bannaanoo mimaa yeli waxa soo socdaa ina ashamsa cadceedda iyo walqamara dayuxuba aayataani waa laba aayadood oo min aayaat illaah sharibtu waxaan cabbay koobayni laba koob ayaan filmaqha makhaayadda ka cabbay sharibtu koobayni filmaqha ishtaraytu waxaan iibsaday qalamayni laba qalin baan mina dukaani dukaanka ka iibsaday akhi walaalkay wa ukhti iyo walaashay kilaahumaa labadoodaba maxbuubaani waa la jecelyahay maxbuubaani cindii aniga agtayda waa laga jecelyahay aad baan u jecelahay maxbuubaani eeg nuunka maxbuubaani ba bay ahayd halka dambe ma arkaysa maxbuubaanidaa qoraalkeyga khalad yar baa ku jira maxbuunaani baa qoran maxbuunaani ma waa maxbuubaani bay ahayd akhi walaalkay wa ukhti iyo walaashay kilaahumaa labadooduba maxbuubaani cindii anigu aad baan u jecelahay labadoodaba aad baan u jecelahay axtarimu waan xurmeeyaa abi aabbahay iyo wa ummi hooyaday kilayhimaa labadoodaba halkaana kilayhima baan ku buuxiyey atadriib ahaani layliska labaad ajib waxaad ka jawaabtaa can ilas'ilati taaliya su'aalahan bijawaabin jawaab yatadamanu koobsatay muanan muane kam akhan laka imise walaal baad leedahay lii akhawaani baad odhan kam caynan laka imise indhood baad leedahay lii caynaani baad laba indhood baan leedahay kam cumru waladiki sagiir inana ilmahaaga yari waa imise jir cumruhu shahraani baad waa laba bilood kam rijlan laka imise lugood baad leedahay lii rijlaani laba lugood kam waaludan laka kam waalidan laka war imise aabbo ayaad leedahay kam waalidan laka imise aabbo ayaad leedahay lii waalidaani laba aabbo atdriib aali layliska saddexaad mayiz waxaad kala saartaa almusana marfuuc musanaha marfuuca wlmansuub wlmajruur mubayinan adigoo caddaynaya calaamat acraab jaaa alcaliyaani labadii cali baa yimid waa marfuuc calaamat rafcuhu alifka aqbalo sadiqaani labadii saaxiib ay soo qaabileen waa marfuuc calaamatu rafcuhu waa alifka zurtulxaramayni labadii xaram baan ziyaartay waa mansuub calaamatu nasbuhu waa ya ucjibtu bitaalibatayni labadii hablood waan la yaabay waa majruur calaamatuuljarkuna waa ya qaala tacaala ilaahay baa yidhi wadakhala macahu miciisa waxaa galay asijna jeelka fatayaani laba inan waa fatayaani waana marfuuc qaala tacaala alle ayaa yidhi qaala rajulaani laba nin baa ayaa yidhi oo min aladiina kuwii yakhaafuuna baqaya ancama allaahu calayhima ilaahay u nimceeyey udkhuluu calayhim albaaba albaabka uga gala waa rajulaani waana marfuuc qaala tacaala ilaahay baa yidhi wabilwaalidayni labada waalid ixsaanan sama u sameeya waalidayn waa majruur wadilqurba qaraabada ka saaxiibka ana u sameeya walyataama iyo agoonta walmasaakiin iyo masaakiinta qaala tacaala alle ayaa yidhi rabbanaa rabbigayow wajcalnaa naga yeel muslimiini laka laba kuu hogaansamaya wa min duriyatina ummaddaummaddayadancaruurtayadana waxaad ka dhigtaa ummatan muslimatan muslimiinidaasaan ujeedna waana mansuub qaala tacaala alle ayaa yidhi waqaaluu waxay idhaahdeen lowlaa nuzila maxaa loo soo dejin waaye haada alqur'aanu qur'aankan calaa rajuli nin min alqaryatayni labada tuulo ka tirsan cadiimin oo weyn min alqaryatayni waa majruur waana calaamatljarku ya-da qaala tacaala alle ayaa yidhi waqadaa rabbuka rabbigaa wuxuu qadaray anlaa tacbuduu inaydaan caabudin ilaa iyaahu isaga mooyaane wa bilwaalidayni labada waalidna ixsaanan wanaag iyo sama inaad u samaysiin ima yabluqanna hadduu gaadho cindaka agtaada alkibara da axaduhumaa midkood aw kilaahumaa ama labadooduba falaa taqul lahumaa ha ku odhannina ufin waan idin nacay walaa tanharhumaa hau hanjibina waqul lahumaa iraahumaa waxaad ku tidhaahdeen qowlan kariiman hadal sharaf leh kiraahumaa ayaa halkaana mulxaqii musanaha noqonaysa in allahu tacaala cashirkeennu bartaa ayuu inoogu egaan doonaa wallaahu tacaala aclaa waaclam